بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه ومن تبعهم في احسان الى يوم الدين ان شاء الله تعالى ونحن قبل الله بايته ثلاث من الى ايه كل سجين سوره الله آية مرة واحدة يا أيها الذين آمنوا ومنين لا تكتبوا الشيء وأنتم صبروا فيكم كمينة تنجينة وابتلوا منكم متعمدا وكسخط يمكن وجزاء وعراض ردعي والمرضان مثل ما شيء وكان له غير إخلاقه فتلوا من العام وشيء وفي أخي أخي فالبيجي يحكم به الدواء منكم يبقى عادينا أحكم الخيب الذي لا يوحى في المحكم hadyan baa la odkaa waa hadyi kacbada gaarayo loo dirayo markuu hadyi uu hoolo loo yahay kacbada loo dirayo oo kafaarku kafaarku weliyo dacaamu masaakiin masaakiin quudinta miskiin walba mid baa la siin oo cadlu daalika yaxkumihaa oo cadlu daalika waxaa lagu dhigo kaashintaa lagu dhigmo oo soonka marka ayadna usaasaaalifarna waxanas ayadu qudheerku baaqay ku saabsan tahay uhilla waa la xalaaleeya lakum idinku waa loo xalaaleeya saydul baxri badda ugaarsigeeda saasay noqosaydku waa masar laakiin ugaadha badda u ka soo qaata uhilla lakum waa la xalaaleeyey idinka waa idin xalay saydul baxri badda ugaarsigeeda iyo watacaaluhu baxriga tacaalkiisa متاعا لأجل المتاع فاحس درتي ولكم يدك جيسوا لأجل متاعا فاحين ولكم يدك فاحين يدك النقالية يوان سيارة ذلك الصعور سبعة وقربنا والحرام عليكم بشين سيدون بر دبدة بدة دبدة الغمات ما دمت منك سنتين قرم المسلمين كوا بدة شيء كيروا وادي الحلاجين iyo ah gacankeeda ku jiray kala soo baxdaan iyo gacanku waa kay soo tuurtay laakiin aan qulin waa kay soo tuurtay dibadda midna waa kaad badda kala soo baxdaan waa saydul baxri midna waa kay soo tuurta waa gacanku kalu jiray banaanka ayin yaal idinkaa idinku raaxanaya saa idinku xalaaleeya idinka nagaaligayo lisayaa dadka socotada oo dee marka waxaa jirta xaaraama barniga ugaadhiisa idinkoo muxrimeyn marka badda waxa ku jira oo dhan waa xalaal raha iyo lixaaska markii laga reebo wala suuro bani aadamba ha lahaadee lixaaska iyo raha markii laga reebo waxaga waxa badda ku jira waa xalaal hadduu bakti yahay iyo hadduu nool yahay labadaba gawriciisuna wuu gowracan yahay uxilla lakum waa lidiin saydul baxri badda ugaa dheer iyo wadacaanuhu baxriga raashinkiisa waa waxay baddu soo tuurto mataacan raaxayn darteed lailin raaxayn iyo weli sayaalka dadka socotada idinka nagaadiba oo badda aada degan iyo dadka socotada oo badda dhexnahaya ama inay galaan raba wuxuuriba waa la xaaraan yeelay calaykum dushiina saydul barri barriga waa barri banina u bakr iyo baxri wey maaduntu markaad taayusantihiin horma kuwa maqda wataqu llaha alla ka baqa alladii allihii ileyhi xaggiisa tusharoona laydin sheegay marka la wataqu llah axkaamtaada soo sheegay ku dhaqan alla adoo ka baqayo axkaamtaada soo sheegay ku dhaqan wataqu llaha alla ka baqa alladii allihii ileyhi xaggiisa tusharoona laydin sheegay jacala allah alla wuxuu ku magacaabay oo ka yeelay alwaxaad ka cabarta gacmada albaytaan xaraama beerta xurmada leh siyaaman xaajatoosis linaasi dadka uu xaajatoos u yahay iwashahadan xaraama bisha xurmada iyada waa xaajatoosis walhadyi hadyiga kacbada waxaasoo dhan xaajatoosis iyo litaclamu inaad ogaataan waxaa waxaasoo dhan qiimaha idinku yaala waa shaarcilaa litaclamu ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati wa fi lard samadii adana waxa ku jiro wixii qiimada diinaya wixii saxayna yuu alla og yahay wa ana allaha alla bikulli shayin shay laa kula calimka ogo allah kacbada baytulxaraamka xaajatoosi macnahe macawey kacbada markaan lagu sii socda ama la joogo nabadgeliyo yaa jirtaa wadaadkaaga baarimustahdi saaxiibadaa soo arkayso ziyaaradii walaalaha waxaa weye kacbadii oo mar haddii nabadgelyihi ganacsigii waa xurmaya meel walba nabadgeliya loo oo dadkii istaaba maayo waa xaajo والهدي والغلاد هديه qofka hadyada loo wado kacbada loo wado ruuxa wada hadyada wax dhacayaa ma jiro wax taabani ma jiro waa labagelyin ku jeli meesha qalaadkuna waa sidoo kale oo neefka luqunta loo geliyo hawey wax dhibaatay ma jiro wax dhibaatay ma jiro w wax taabani ma jiro midda kale dad fara badan ilmatal gaaladoo kale maydhax bay luqunta ku xidhayaan intaasoo dhan waa lagu wadaaqansano nabadgelyaa dhixi oo dadkii waa wada hadliyo waa la isdhexma waxaaja toosi sugo ganacsi mactan jacalullah waxaana wuxuu ka yahay alkacbata kacbada albayt alxaraama bayt alxamada qiyaaman xaaja toosi oo kacbada xaaja waxay ku tahay qofka xaramka kusii socda ama kacbada jooga waa nabadgeli ganacsigii buu heli saaxiibadii buu heli waxaa weye imaankiisigaa siyaada washaada xaraam bisha xurma bilaha xurmada la waa xaajatoosis hadda bil keliya la cabiro waa caam ashaasaa diisiyaa waa xaajatoos saddexdaa bilood ee nabadda yaa ganacsigu furmi oo nabadgeliya meel walba lagu joogo oo wada hadal baa furmaysa walhadya iyo walqalaa-ida waa sidoo kale hadiyada markii la wado iyo hadiyada luqunta wax loogu shicay iyo ruuxa isagoo luqunta ku xidhay nabadgelyo ku joogaya waa wakti fiican qiimahaas badan iyo xaajatooskisaasi wuxuu allagii ku yeelay wey in taclamuu inaad ogaataan ana allaha alla yaclamu u ogyahay maa fi samaawaati samada waxaa ku sugan waa fi lardi oo maslaxadii buu ogyahay bay ka dhigantahay wa ana allaha alla bikuli shayin sila ahka kulli calimu kii ogol wax walba allah ba ilmu ogaad baryo ana allaha alla shadiidu liqaab daakiisha inay adag tahay wa ana allaha alla mafuurun ka dhaafo iyo kariimun oo naxariis ayadu si toosa waxay u tilmaamay almuminu bayna alkhowfaraja almumin inuu eh, wax walba isku hadlayo yidhaahdo anugu ero janna lahay waa khatar lama rabo inuu alla raxmadiisa ka quustana lama rabo bayna alkhowfaraja waa ka alla waa shadiidulciqaab markaa shadiidulciqaab meesha soo dhiso inaad dambiilo tahay oo alla uu kugu samayn karo waxalba yaad garan kasaasa racsan markii la kuumasan yahay rajaada kordhiyo marka almumin bay noqon karataa waa inuu ku noolaa inuu yidhaahdo elujanaan ahayo kanaan ahayo dhabaan ahay lama rabo inuu raxmad alla ka quustana lama rabo laakiin marka ay waktigu soo dhawaada dhibatadu xagga rajaha u baro waktiga xagga rajaha u baro marka ayad intaas inoo timid iclamu ogaada analaha alla shadiid lciqaab ciqaabtiisu inay adag tahay wa analaha allana rafuurun ka dhaafo inuu yahay raxiimun calayh ma cala rasuul rasuulka xagkiisa ma ila balaagu gaarsiin mooye isaga nabiga xilka saaran waa gaarsiin bas isagunu dadka iimaanka ugu shugo oo dadka xaqa gacanta intuu qabto afka ka geliyo maya waxaa weeye gaarsiin baa dushiisa ah wallahu alla yaclam wuxuu og yahay maa tatubduna waxaad daahirinaysaa waa tartumuna waxaad qarinaysaa qalbiga waxay ku jiro oo ayaan dadka u sheegaya ood hoos ahaan ugu sheekaysanaysaan iyo waxaad sheegtaan oo xaddaan u sheegtaan labadaba alle isku sibu u ogyahay macnaha waxaa laga wadaa wakti walba alle ka barway maa cala rasuuli rasuulka dushiisa maa ila balaa hogaasiyi mooyaane wallaahu allan yaclam wuxuu ogyahay maa tubduuna waxaad muujinaysaa oo afiyo adina yuma tagtumuuna waxaad darinaysaa qul waxaad tidhahdaa nabilah maxamedow laa yastawi ma siina arjac miidku ka xun iyo waطayibu ka wanaagsan marsiina walow cajabaka haba ku yaarbeliso kataratu lkhamiisi kaxun fadhigiisu aada haba u fara badnaana fataqu llaha alla tabaqa yaa midandaada caqli kuwa saxiiqaho lacalakum tusbana si aada gumaysataan khabiirka iyo wanaagu marsiina macsiyada iyo daacadu marsiina iimaanka iyo gaalnimadu marsiina gaalka iyo muminiintu marsiina wax kasta oo fiican kan xuli haba fara badnaadee kan yar ee fiican baa wanaagsan wey aku waxayn ee xaaraanta iyo xalaashu masina waka waa isku wakalabadooda marka alla wuxuu leeyahay bilmatel dad dad fara badan baa jira in waxaa jirta fiican oo tawxiid oo wanaagsan inta fara badan waa dadweyne wax kale aaminsan yihiin intaa yaraac kuwaa waaweyn raacin qulna waxaa tiaa laa yastawi ma sinna alkhabiisu ka xun ee shayga xudhigo qayinka wanaagsan xalaashiiyo xaaraamtu ma sinna gaalnimadii iyo islaamnimadu ma sinna iimaankii iyo kufrigu ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kasratu lkhabiis ka xun farihiisu haba ku yaabgeliyo xagga faraha xagga qiimaha lagalama yaaba waa xagga faraha w fataqu llaha allaka baqa yaa ulil albaabi xaqliga kuwa u saaxiibka aho lacalakum tushrikuuna si aad u weysataan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii sharafta lahayn laa tas'aluuha su-aalinaha wadiinina can ashyaaa shayaal fara badan in tubda lakum haddii idin daahiriyo tasuukum idin xumayn oo dhiigiin sojiin way tas'aluu haddaad su-aashaan canhaa ashyaada xaggeeda xiina yunazaluu qur-aanu qur-aanka marka la soo dejinayo tubda lakum waalidiinta agan waa idin cadday su-aasha marka waxyaabaha dhibka ah ha su-aalin cafa allahu canha alla wuu saamaxay horaykii aada u su-aasheen hadda ka horo wallahu alaana kafuuranka dhaafawey xaliimdooa waxawey weyka su-aasha dadkii hore yahuud iyo nasaare waxaa dhigtay su-aashii faraha badnayd intay su-aalaan ay mucjizo ka yidhaaheen gabartii wixii ay su-aaleen la tir ee dadka gaaloonaya way noo soo socotaa marka su-aasha aan faa'iidadana iska daan bilbata nabigaa dhawaaqo wuxuu yidhi ilaahay xajku idinku waajib yeelay ninbaa yidhi yaa rasuulullahi akulla caam ma walba baluu sidaa ku tahay nabigu ka aamusa u cadho markaasuu su-aasha noocaas iska daaya haddaan haa idhaa idinku waajibinahayno marka su-aalaha aan qiimaha lahayn ee adayga iyo dhibaatada keenaya su-aalina ka warsuga nabiga iyo waxyiga ka warsugo gaar ahaan markii waxyigu soo degay haddaad jawaabtaan haddaad jawaabtaan markaaba waxyigugaa soo degay culimadu waxay leeyihin waana run eh. hadda su-aal su-aal yani waxyi ku soo degayaa ma jiro oo waxyi isbedel ku samaynay su-aashaa su-aasho ama way u fiican tahay laakiin wax waxyi oo isu bedelkan ku samayn ma jiro isbedel uu ku samaynoo dee kii hore kutubtii qur-aankii horea jira oo qoranoo jira wa marka su-aalaha aan ah, faa'iidada ahayn su-aasha la rabo waxaa wey su-aasha adoonka ah cilmi doonka waan fara masalada iisheeg sidaa iga dhaadhe saa maxaan ka yeelaa laakiin shay aan looga baahnayba meesha jiro dimata mucjizaadkeedoo kale sidii ummadii nabi muuse ay yidhaahdeen arimallaha jahla sida ummaddeenu yidhaahdeen akulla caamin masanadulminwaajibah sida ummaddu yidhaahdeen ummaddeenu yidhaahdeen waxa iyo waxa haddaan sameeyo ma dhibbay leedahay sidaas oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy laa tas'aluu hadiaaniin an ashaaashayaal intubda lakum haddii idiin muujiyo tasurkum idinkumayla haddii uu markaa nabigu yidhahdo xajku sanadooda wey waa dhibaatay ahaanaya labada kale waytasaluha naasu ashaan canhaa ashyaabi xiina waktigii yunasalu qur-aanu qur-aanka la dejinayo tubda lakum aan idin dahay markaa waxyi baa soo degay linabiyillahi maxamed waxyigu wuxuu ugu soo degayo marka baahida loo rabo cafa allahu canhaa alla wuu saamaxay su-aashii hadda ka hor ahay wallaahu alla afuur falafuuri xaliimu aa qad sa'alahaa su-aalahaa dhibka badan way weydiiyeen qowm qowm qablkuusu ka horreey uma asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa ka gaaloobay bahaarina ka gaalo qolyihii hore inta ambiyada mucjize iyo wax lamida weydiiyaan oo waxaa ka yidhaahay markuu la keeno iyo diidaya gaaloobay marka idinkana maxaa diidaya markaad su-aal adag weydiisaan oo si dhibadan laidinku jawaabo inaad diidaan marka dagaalka oo kale markii maka la joogay celi yaa rasuulallahi dagaal baan rabnaa markii inta dagaalka la waajibiyey dagaalkaa lagalaliy dib loogu yar dhigmayna maa dib loogu yar dhigti dagaalku marka su-aalaha tacalluq ma fiican su-aalaha la rabaa waa su-aalka cilmi kororsigooda qad sa'alahaa way weydiiyeen su-aalaha qowm qooma qabilku kaafiriina kuwa ka gaalowday markii waxay ambiyada weydiiyeen la keenay oo ah loo keenay weydiiye marka idinkuna dee oo kale si aynaan noqonin waxba nabigaa weydiinay su-aal yani aan loo baahnayn ma jacala allahu alla ma ma sharciyaynin min baxiiratin dhagajeexyahan walaa saa'ibatin siidays walaa wasiiratin xiriiriya walaa xaamin isdifaaci walaakina aladiina kuwii kafaru gaaloobay yaa yafsaruuna been abuurtay cala allaahi alle agtagin been ku been abuurtay wa aksaruhum badankood walaa yacqulu waxbaan meen faciiladu waxaa u yimaada neef baa waxay halbaa waxay dhalaysaa shan da-ood bay dhali da-da shanaad hadday mirig noqoto wax dhadig noqoto inta dhagaha loo jeexjeexiyaa baxiiro loo bixino sanamkaa caanaheeda sanamkaa loo wafo sanamkaani baxiiradu waa taa waa caadi inta la gowraco uu ragga kaliya cunaya hadday bakti qashana rag dumarku wada cunaya ciidadu waa taa shanta ood markuu neef ku dhalo neefka shanaa hadduu wax dhadig yahay de dhagaha loo jeexjeexdaasana muqalasiin oo loo waqsuuray saacibaduna waxaa weeye saaibadu saaibadu neefka umarkii nidga badan dhashay nirig bay ku cunata tu labaad bay kuxijisisay aduu nidga dhowr hor shuciga markay dhasho yaa la way barakaysan tahay sanamka caanaheeda iyo wax walba loo wa waa saaimada saaim af soomaaliga waa siidays daysa faraha laga qaada way la sii daay wasiiladu waxaa weeye iyaduna waa sidoo kale wasiilada ilaa tubada ood iyay isku xijisiinaysaa oo dhadig way xidhiisi tan way isxoraysa baa la dhihiro waa la sii day oo saaxibadii wasiiladu isku dhigi saaxibadu ilaa labadood markay dhasho yaa sii yaray inta lagu daro yaa la sii day wasiiladuna ilaa shan iyo toddoba daadhebi kaasaa la sii dayn oo laleeyahay tan waa isxoraysa wasiila waa xidhiidhiya xaalku waxaa weeye muddo tirsan toban dahood bilmatal ama toddoba dahood ama sideed dahood nuurtigii abaahin geel markuu si fiican u abaahiyo geelin tarmo yaaladii wuu isxorayy xaami waa is bes waa xor weeye wax la raran maayo meeshuu doono mari biyaha laga celin maayo bes waa xaami waa is wuu isdifaacay wey mustifaacay reerkanu jaalay markay ilaahay intaa mid lama sharciyaynin qoladii mushrikiinta ahayd yaa been abuuratay bakiirada waxaa la yidhi shandood neefku markuu daro neefka shanaad hadduu neef ladig yahay waa bakiiro taasaa bakiiradooda dhigi saaxibadana waxaa la yidhi laba dagoodoo dadig markay dhasho yaa iyadana la sii dayno tan sanamkaale waa la dhigi hadda siyaabo kalena waa lagu fasiraa wasiiraduna waxa wey ilaatan laba sideed bilood kadib markay dhasho yaa dhintan way xidhiidhisay oo way isxoraysay xaamilna muddo dhow bilood markuu abaaray ilaatan laba sideed yaa la dhihi wuu isxoreeye kan wuu is ilaaliye wuu isxoreeye faraha laga qaado walaakin allaha xaamil walaakin aladiina kulku xorgaano yayaqsaluuna ku beelamu saxar allahi alla ashadu wafay waasalu badakoodna laa yacqiluuna waxba saani maaya widaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo qolada mushrikiinta ah tacaalow kaalay ilaa maa anzala allahu alla wuxuu soo dejiye u kaalay waila rasuuli rasuulka u kaalay qaaluu waxay dhihin xasbunaa waxaan u filan maa wajadnaa waxaan ka soo gaadhay calih maala aabaana aabayowgayo aan ka soo gaadhay baan ugu filan wahidiga dhaqankeegalo awalow kaanu yar raacayaan aabayogo awalow kaanu xataa hadday yihiin aabaahum aabayogo laa yaclamuuna kuwa aan ogeysheegasheegamen masladaas meel hadda wayna dhex taala aabaa'ana iyo dadkii hore wayna dhex taala dad baa ducdiyo ducdiyo u kuleeya masiiqawi baad ka cilmi badan tahay annaga sheekhusaasuu noo sheegi jiray u ku dhihi dadkii hore raaca u kuleeya waxaa weeye marka xaqii iyo sunnadii iyo iyo wax cusub ka dhig waxa ay dadkaa ka soo gaadheen wax qadiimaho horey ka dhigay wayna وإذا قيل لهم مركي لله تعالوا كارين إلى ما أنزل الله ألا وحيد الدين أكارين وقرآن الكريم وإلى الرسول الرسول أكارين هين وعزين قالوا عزين حسبنا وحن أكرا ما وجدنا وحن كسر بأن عليه ما أباءنا أبا يوما وأبا يوما من ولد ما في قائم هكذا ولو كان حتى هديهم أباؤهم أبا يوما لا يعلمون قوة أن أبين شيئا abayowgad laa yaclamuuna kuwa aan ogeyn shaaseena ولا يهتدون عن وسائل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيين عليكم الزموا لازمة أنفسكم نفسي بيلحتي وإلى عليكم نفسكم نفسي نحاتية واسم فعل عليكم حيالا لا يضركم إذن دبي ما يمكا تدبوا قمتهم من ضل قفل وإياك مركا لو تنسي لكم في عنتهم ونفسي نكاء كاتانك إذن ديلا waxba idin yeeli maayo ilallaahi alla xaggiisu arimashirku makaala noqotiisa makaala noqotiin jamiican dhammaan hayu rabbikum alla wuxuu idinka waran bimaa shayna kuntum aad tacmaluuna kuwa camalfala aayadan dad badan baa waxay u deliishan karaa amarki iyo nahyiga inaan loo baahnayn mar hadday naftaadu fiicantoo naftaada ka adkaaseen oo naftaada fiicaysa amar iyo nahyi inaan lagu baahnayn abubakar nimanyaho aayadan meesheedii meelaan ahayn yaa digteen bud war amarki iyo nahyigu waa wax jira weligii la dee maayo marka ayadda macnaheedu uxuu noqon markaad fiican tahay ood adu naftaada ka adkaato dadkaa kale ee hadday kaa kaa amar diidaan markaad wacdigiioo ku jirta hadday ku waxa ku yeeli maayaan waa ee amarki iyo nahyiga hala daayo maaha haddaad adu fiicnaato naftaada wadada xaqa aad ku rido dadkaa kale marka ku sheegta hadday ku diidaan allah wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu muminiintii calaykum dushiina waxaa ah anfusikum naftiina manaasinteeda yani ilzamuu nafsakum naftiina laazima oo ka adkaada laa yadurukum markaa idindimi maayo man dalla qofkii luursan idaa tadaytum dinku markaa laloosatihiin ilallahi alla xaggiisu ad marjicukum makaanu noqodkiinu jamiica dhammaantiin maxkamadaan idinbiyo rabbikum alla marka dadkaas urursanay adiga waxba ku yeeli maxkamaddu baad isugu imanaysaa waa nin iyo camalkii wey yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii shahaadatu baynikum shahaadatu maa baynakum idinka dhexdiina markhaatigiina ilaa xadara markuu ku xaadiro axadakum intan aan mooti gelin xiina wasiyat waktigu dardaarka ninkaan dhimanaya waktigu dardaarmayo isnaan laba qof weeye de waa cadlin caadilnimo u saaxiiba oo minku idinka usiintaa idin ka mid ah aw akharaani laba kalo min kayrku qayrkin kamid ah oo gaalada in antum haddaad siin weydo markaa darabtu kuwa sabatin ard dhulka oo faasaaba kumu idin asiibto musiibatun mowti walkursuun idinkoo dee socota taxbisuunahuma labadaa markhaati waad xabaasataan min bacdi salaad salaada kadib waa salaada casar fayuqsimaan way dhaaranayaan bilaahi alla ku dhaaranayaan ilin dartum haddaad ka shakidaan maxay ku dhaaran laana shaakidaanaan ku iibsanay bihi dhaarka tamada lacag walow kaana haba ahaado kaan ku markhaati kacayo daaqu baa qaraabo ku saaxiyo walaa natuumu walaa natuumu qarin mayno shahaadatullahi alla markhaatigiisa inaa anagu idan waktigaa haddaan markhaatiga qarin lamidan aadimiina kuwa dambaabay baana culimo fara badan baa waxay yidhahdeen aayadan xagga icraabka iyo macnaheeda sida laisu joojinay way adag tahay baytahay waa mushkil icraabku marka mushkil ma aha laakiin waxaa hubaan macnaheeda sida laisu dabalsiiya inuu adag yahay aayaddu waxay ku timi nin la yidhaahdo guday binu abi maryam oo reer bani sahmi u ah niman in la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa addaran adaaran iyo nin la yidhaahdo cabdi binu bada yaa ganacsadayaal ah shaam bantay jireen bakay ma jireen nasaarana way aayeen nin ilaa buday binu abi maryam oo reer bani sahmi ah yaa safarkiiba isugu tageen meel ninkii baa naftii qabatay alaabtiibuu ula dardaarmo wuxuu ihi alaabtan deerkayagi u geeya waxaa ku jira alaabta jaam fijaan dahab oo aada u qaali yaa ku jira wuu sidii uu dhintay way soo qaadeeno way keeneen int alaabta intaa nin kale reerkoodii bau keenay jaamkii bay ka qarin qoladii waxay yidhaahdeen jaamka yadii baa maqane awal isagoo aawasi halkaa taagan tahay yaa jaamkii waxaa lagu arkay meel kale isagoo jooga oo yaa ka keenteen waxaan ka keenay tamiim jaarabi yaa ka iibsaday iyo ninka la yidhahda cabdi dibabada nimankii baa la qabsaday marka oo la qabsanay waa nimankii marka nimanka la sheegay marka nimankii saabantu ku timaadeen qadiyo kasta oo sidaasaa ah, sida lagu xalilay markii dambe ee tamiimu daari oo musliman intuu yimid buy oo sheekadii ka sheekeeyey buy kun diinaar baan siisanay anu shan boqol baan qaatay waaysan marka qadiyadan kolada qadiyadooda ku sheegtay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye shahaadatu baynikum idinka dhexdiina markhaatiga ahi Eh, ilaa xadara markuu ku xaadiro hadaf milkii algoyku xiina wasiyat waqtiga sardaaraka isnaani lama wey dawaa cadilin caadilnimo u saaxiiba oo min rugdinka muslimiinta ka mid aw aakharaan ama waa laba kaloo min kayrikum kayrkin ka mid labadaa kale markaa waxay tamiimu daari iyo cad binu caddaa yay noqonay in antum haddaad tihiin darabtum kuwa socda fil ardi dhulka oo fasabakum lirasuulkiibati lmowt yacni markii meel muslimin aad joogin aad joogtaan oo dhibibaado oo dardaarmaysaa qofka dhimano laba ruux markhaatigaad laba ruux wasiilaad ku markhaatigeen sida tabiibu jaadan iyo cabdi bin cabdi allah wuxuu leeyahy labadan inay markhaatiga loo qabsan tacbisuunan oo waad xabaasaysaan min bacdi salaati salaad waxay culimada ku fasireen salaada casar marka waxa marka dhaarta la weyneynayo zaman iyo waqti baa lagu weyn salaad casr waa salaad cadiima salaad rusa ah, yaa la dhaaray makaankana masjidkaa lagu dhaaray waa laba dhin inay qofkii wasiyadiisu doogjoogka ka ahay yaa la leeyahay dhaarta fa iyaguna waxay ku dhaadan bilaahi alla waxay ugu dhaadan labadaa qof ee ninka wasiyadiisii la joogtay inay tartum haddaad ka shakidaan sida tamimudaari oo kale lana shari inaadan ku iibsanayn bihii dhaarta samanan qaliila samanan lacag yar walow kaana haba ahaado qofka aanu ku markhaati kacaynaan gaaqu baa qaaro ku saaxiibe walaa natuubu qalin mayno shahaadat allahi alla markhaatigiisii yani yaan dartii yaanu markhaati kacayo ilaa anagu ilada minal aakhira ku baabana marka qadiyada suureeyo labadii nin ee ninku dhintay tamiinu gaari iyo caddi iyo weliga labadani waa labadii nin baan soo fadhiisinaya nimada dawasuuro markaasaa yaa hadii laga shaqeeyaa la dhaalay waxay ku dhaaranayaan inaanan qarinayn oo aanu aanaan waxba lacagsiisanayno oo aanaan shahaadada qarin bay ku dhaaran markaa meesha hawshiisaaba ku dhamaatay faycuseen marka ileen tamiimu daali iyo sidaa ku dhaartay oo jaamkii markii la weydiiyey ay ka dhaarteen yaa la arkay khayaanadii oo jaamkii oo qolo kala haysato magaalo kala jooga waxaa gaadka keentee kamidu gaari cadi binubadaabaa laga iibsaday fain cusila buasila fain cusila haddii lagu daalacdo haddii lagu arko hala anhum ayagu istaxaqaa inay muteen isman dembi oy dhaar beena mareen dembi dhaar beena mareen haddii lagu arko waa siita mimdaad oo kale baalka ay ka dhaarteen yaa meel kale lagu arkay in cusila haddii lagu daalacdo lagu arko calaa anahumaa iyagu istacqaayadeen isma dambi oo naar been ay qaateen fa aakharani laba kala yaquumaan itaan yuqaanuhumaa meeshoodi oo min aladiina kuwii kamid a istaxaqa ku murtay calayhim nimankaa hore dhaaranayay xaqa ku murtay alawliyaani oo ugu xiga ninkanito ugu xiga qoladii hore haddii intay qaarteen khiyaana kusoo baxdo sida tamimudaadi oo kalojaamkii meel kale lagu arkay laba nin ninkii dhintay qanaabadiisii kamid a intay soo fadhiistaan bay ku cadaynaya ay ku dhaaranaya fain cusira haddii lagu arko lagu daalaano halaa anomaa lagu istacaqaaisan gankii inay muteen labadaa nin ee markii hore dhaaratay xaqa loo haysay fa akaraani laba kale yayaquuma yaqulu muqaamumaa meeshooda labada kaloo minayadiina kuwii kamida istaxaqa ku mutay caleyhi iyada dushooda xaqii ku mutay alawliyaani alawliyaani oo wuxuu ugu xiga nageedata fayuqsimaani labadaa nin ee xaqa doonayaan way dhaaran bilaahi alla waxay ugu dhaaran la shahaadatuna markhaatiga iyagu axaqu inuu ka mudan yahay min shahaadatii waa labadii nin ee hore ee khiyaanadu ka soo baxday fayuqsimaani waxay ugu dhaaran bilaahi alle la shahaadatuna markhaatiga iyagu axaqu inuu ka mudan yahay min shahaadatii maa markhaati hore oo lagu been bay ku dhacsan iyagu aqli qaba uma acsadeeyaan inaanaan ku kuna xadgudbi mayn oo nimanka waxayna qabin saari mayno wey ilaa anagu idan waktigaa lamina aalimiina daalimiintaan ka mid ah marka macnaha kuu soo baxay waxaa wey ninbaa kuu xaqaaga qabo oo khiyaano kugu sameeyuu ka dhaarto ood ogaato inuu xaqa qabo aad ku duldhaado inaad qabtaan lagu duldhaadan wey uma acsadee inaad ku xadgudbi mayn inaa anagu idan waktigaa lamina daalimiina waxayna qabina taasa daalika xukunkaas in sidaa la yeelo oo qoladii hore ay khayaanada ku dhaaratay qola ka dambaysa ku dul dhaarato daalikada halkaas ku dhe daalika daartaasa adnaa ugu dhow an yatuu inay la yimaadiin bishuhadaai bishahaada daalika daarta adnaa ugu dhow an yatuu inay bishahaadati markhaatigii calaamada siday ahayd in laga daba qaadan doono ay ogyihiin darteed yayna markhaatiga sidii ficneed u furaan yaa u dhow waa kuwa hore markay ogyihiin in laga daba dhaaranayo haddii wax ku cadaadaan inay jahaanada siday ahayd u qiraa saasaa ugu dhow daalika sidaasa adnaa ugu dhow an yatuu inay la yimaadaan bishahaadati maqaatili calaa wajhiha siday ahayd oo yakaafuun ama ay ka baqaanba haddaw kuwii hore an turadda in la celiyo aymaanun dhaar bacda aymaanu dhaartoodi kadib intay dhaarteen kadib intan laga daba dhaarto inay dhaartoodii marduud noqoto wattaqullaha alla ka baqo oo wasmacuu xaqa dhegaysta woogaansana wallaahu alla laa yahdiyu ma hanuuniyo alqowmu qof alfaasiqiin oo faasiqiin qolada la leeyahay sidaasaa ugu dhaweyna shahaadada la yimaada waa qoladii hore khiyaanada ku dhaartay inay ogyihiin in laga daba dhaaranayo yaa ugu dhow inay shahaadadu siday ahayd u sheegaan oy ka baqaan in markhaatigoodii la dahiyo wallaahu alla laa yahdi ma hanuuniyo